marka la eego baabulmiyaah oo aynu ku dhex jiro miyaah waa jamcu mayn markaa maxaa loo jamciyey oo marka xagga tacadudkooda laga eego baa loo jamciyey amba kuwii baddii kuwii ceelka kuwii sabada ka soo daayay kuwii dhulka la falgalay min hadi ljiha iyo hadday nijaas lahaayeen oo matalan nijaastii laga saaray waktigan waxyaalaha qaarkood lagu isticmaalaa baa biyaha suuliga ah. haddii la warshadeeyo oo nijaastii iyo wixii kale laga saaray inta wax lagu daray way dhacdaaye ma la isticmaalayaa mise la isticmaali maayo mar haddii nijaasi ka suushaba culimadu inay suurtagalta in nijaasi in laga fasliyo biyo daahiraba la xisaabinaya marka biyo daahiraba la xisaabinaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم lا يkتسل أحadكم في الماء الdائم وهuوa juنب iyuu ka maydhani midkiin biyaha taagan ee aan soconaynin isagoo janaabaysan wlلbخاarي walaa yabulana أxadكم في الmاء iyuu ku kaajin uu ku kaajin أxadكم في الmاء biyihii الdaaئmi taagnaa الraakid adaaim raakib bal macnaa aladii kaasoo laa yajri aan soconaynin uma yaktasiluu fiihi haddana yuu ka maydhanin yaktasil fiihi walimuslim minhu wali abi daawud walaa yaktasil fiihi min aljanaaba marka xadiiska marka lasoo warinayo macnihiisu wuxuu noqonayaa dhowr arrimood baa ku jira biyaha taagan ee aan soconaynina berkad ku jira ama ballay ku jira ama weel kale ku jira inaanay bannaanayn in lagu maydho lagu dhex maydho taasi waa qodob biyihii maadaama ay yihiin biyo fadhiya oo meel yaalla inaan qofkii intuu dhex gala aanu janaabo aanu kaga meydhanin isla markaana xadiisku waxaa kaluu tilmaamaya inaanay bannaanaynna inuu ku kaajo oo biyaha taagan ee fadhiya in lagu kaajaa inaanay bannaanayn isla markaa haddana biyihii uu ku kaajay inuu haddana ka maydho marka waa saddex xaaladood baa meesha ka soo baxaya in loo diiday biyaha inuu ku kaajo waa qodobtaas biyaha taagan iyo in biyaha taagan la diiday inuu ku maydho oo jinaabo uu kaga maydho biyaha dhexdooda iyo in la diiday biyaha uu ku kaajay haddana inuu ka maydho biyihii hadduu danayo dhexgelin ba inuu weel kasoo darsado haddana uu jirkiisa ku maydho saddexda arrimood markaa aabbaha ku kaaja aabahii ku kaajina biyahaasi inuu ku maydho taagani ma banaana oo junubu kaga maydho inuu ku kaajaana ma banaana markuu ku kaajiya haddana inuu ka maydhaana ma banaana inuu ku dhex maydho iyo inuu ka maydho labaduba riwaayadku way uma yaktasilu fiihi waa fiihi inuu ku dhex maydho yanqamis filma biyihii inuu dhex quuso weyaan markaa biyihii uu ku kaashibo haddana ku maydha ka maydha walimuslim minhu uma yaktasilu fiihi iyo minhu maxaa farqiga udhexeeya waxbay wadaagaan waxbay ku kala duwan yihin yaktasilu fiihi maxay noqonaysa inuu biyihii dhex galo intuu ku kaajiy u dhex galo ku maydhay minhuna maxay noqonaysaa biyihii intuu weel soo darsaday banaankaba ula baxay hadduu doono lakin de biyahaasi biyo markaa kaadila ay ahaayeen markaa labadiis labada wejiba midna ma banaanan laa yaktasil haddii laamka la sukuniyo waxa weeyaan waa laadii naahiyada ahayd waa ficil mudaaric majsuum bilaa naahiya laa yaktasil waa nahyi marka iyuu kaba maydhan marka la uma yaktasilu fiihi walaa yaktasil fiihi walaa yaktasilu fiihi haddii la hahdana macnihii kama foga laakin nahyi baan ku jirin dabeetana haddana uu ka maydhanayay noqonaysa riwaayadda hore uma yaktasilu fihi markaa masaladii marka lasoo ururiyo waxay kusoo koobantay ma banaano biyaha kaadidaasi kow in lagu dhex maydhaano ma banaana oo janaabo lagaga maydho maydhashadii kale ka waran taasa haddaba la is qofkan markan junubka uu yahay waxaa laga yaabaa waxyaalo wasak iyo wax kaleo jirhkiisa ku jira inay jiraan ee ma hadda nijaasi inay la socoto marka qofku maydhana nijaasi lama socoto maadaama ciladu ay sidaa tahay oo laga baqanayo in halkaa wasakho uu ka yimaado xaggii nadaafadiyo in maydhashada kale caadigaana biyaha lagu dhex maydho kooban ma banaana oo taas ma noqonayso nahyigani laa yaktasil fiihi uu nabigu yihi alayh isalatu salaam ma nahyun litaxriim ba mise waa nahyun litanziih walilkaraaha oo maxaa farqiga udhexey litaxriim waxay noqonaysaa waa aathim qofkii uu ku dambaabaya mana banaana haddii la dhahdo litanziih walkarahana waxay noqonaysaa waa laga wanaagsan yahi waa arrin ha laga wanaagsan yahi labada qowlba culimmadu way mareen culimo badan baa yidhi waa litanziih oo xaggii nadaafadii iyo xaggaasaa laga eegayaay dee biyahaasi iyagoo fadhiya inaanay nijaasoomin baaba laga yaabaa saddexdii sifaa loo eegay kolleyba qowlka aada moodo in la rajaxayo culimadu u badan yihiin aad moodo xagga daliilkan ina udhowda waa in la haa taxriim mar hadduu nabigu diiday alay slat slaam walaa yaktasil fiihi min aljanaaba iyo laa yabuulanna iyo kukaajina weli laadaas laftigeedu waa laa naahiya ee tawkiidka ficilka galunbaa xarakadii u yeelay uu diidu rasuulku yihi asalkuna markaa saa in lagu qaado waa taxriim inaanay banaanin qofkii biyo taagan inuu ku kajo dadka markaas sidaa taxriimka loo rajacanayo waxa laga yaaba inay aad iskaga ilaaliyaan way marka in laga lagu dhex maydho amba janaabaha lagaga maydhanayo ama si kale ha u maydhanayo iyo inuu ku kaajo oo haddana biyihii uu kasoo darsado amba uu ku maydho ma banaan kaadi baa la sheegay maxaad umanaysaa saxaradiina waa min baab ilawlaa ya way kasii darantay iyaduna waay iyuu ku kaajo baa la ka waran hadduu koob kusoo kaajo ku shubo oo haddana ka maydh <laughs> daahiryada qolada le cumada daahiriyada la hahdo waa de inuu ku gaajana dede hadduu intuu biyihii koob jaasi uu ku shubo markaa nahyigana soo gudageli maayo waa meelaha aadka loogu qabsaday waayo daahirkuma iyagu ku dhagaan mogta daahirkoodaasi marar badanna daliil ku waafaqaayo qaar way ka toosayin qaar badan mararka qaarkoodna meelo kale la gelaysa marka hadda waa isku mid uba cilmadu leyn waa in cilada la fahmo hadduu qofku kusoo kaajay meel kusoo kaajo ku shubay hadduu ku dul kaajo soo isku mid noqon mayso cilada e, la sheegaya way jirtaa horta maaa marka hore loo diidaya waxaa lagu qaadanaya kale xadiiska biyaha soconaya markaa alladii laa yajri qeydkaasi muxuu caddaynayaa biyuhu hadday qulqulayaan soconayaan inay dee banaanta in lagu kaajo sidaasaanay culimadu leeyihin badan waayo biyahani way soconayaan ma joogsanayaan laakiin haddii halkaa sare uu qofka ku kaajo oo halkaa hoosena qof uu joogo dee qofkaa ka hooseeya uu karaahaysanaya ma idhahdeen waa inu iska daayo markaas oo kale qofba halkaa hoose ka cabaya biyihii biyahana way qulqulayaan way socdaan waxaa laga qaadanaya islaamku inuu caafimaadka xataa ilaaliyo oo biyahani ma nijaasoobeen mise may nijaasoobin maya biyahani ma nijaasoobayaan haddii aanay dee sifaadkii isbedelin ballaybaabuu noqon karaa ee kada biyahan fadhiyo lagu sheegayo muxuu noqon karaa birkadhan oo kaadidii waxba ka bedelin ama ballay buu noqon karaa kaadidu waxba ka bedelin biyahaas iyaga sifadii loo eegaya maydhashadii loo diideye hadduu ka weysiisto ka waran riwaayaad kaloo saxiixeynka ka baxsan ayaa waxay tilmaamaysaa muslimka ka baxsan iyo bukhaari iyo muslimba ayaa waxay tilmaamaysaa in xataa weysadana la diiday waayo weysada iyo dee waa isku xukun badha hadduu biyihii ku gaajo haddana uu ka weyseysto waxay la macnay tahay inuu ka maydhay oo kaleumbay la mid tahay markaa maydhashadiina la xukun noqonaysa biyahaasi markaa ma ma nijaasoobayaan ilaa ay sifooyinkii loo eego mooyaane lakin qofkaasi isagu waa xaaladda iyada saasuu ahaanaya وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu diiday an تktasila الmarأة inay gabadhu ku maydhato haweenaydu ku maydhato bifadli rajuli biyaha ka soo hadhay ninka aw rajuli ninka inuu ku maydho bifadli lmar'ati gabadha biyaha ka soo hadhay biyihi ay macnaa uu ku maydho midkood walyaqtarifa ha darsadeen jamiican dhammaantood hal mar ka wada darsadeen akhrajahu abu daawuud wanasaa-iyu wa isnaaduhu saxiix wacan ibni cabaas radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana waxaa yaqtasilu mid maydha bifadli maymuuna maymuuna biyaha kasoo haray radia allahu canha akhrajahu muslim waliasxaabi sunan waxay wariyeen iqtasala way maydheen bacdu aswaaji nabiyi sala allahu alayh wasalam qaar ka mid ah haweenkii nebigu fii jafnatin xeeday ku maydheen weel weyn weyn oo fajaaa waa yimi nabigu alay slatu slaam liyaqtasila si uu uga maydho min iyada faqaalat lahu waxay ku tihi waa maymuune ah, inii kuntu junuban amba waa mid kale amba waa maymuune inii anigu kuntu waxaana junuban baan ahaaday biyaha aan ku maydhay xaaladii aan ku maydhanaya bay tihi junub baan ahaa faqaala rasuulku wuxu uhi ina almaaa biyuhu laa yujnibu ma janaaboobaan wasaxaxu tirmidiyu wabnu khusayma xadiiska hore iyo xadiiskan dambe way iska hor imanayaan xagga macnaha ay tilmaamaya labada xadiis xadiiska hore muxuu tilmaamayaa gabadhu haddii matalan ama ninkii uu biyo ku maydho oo biyahaasi markuu ku maydhay janaabo uu iskaga maydhay oo haddana kii kale uu yimaado oo isna biyihii laftigoodu ku maydho inaanay arrintaasi aanay banaaneyn laakiin biyihii oo weel ku jiro halkan ku jira hal mar ha ku wada maydhaan oo mid waliba dhinaciisa ha ka darsado walow cawradoodaba ha isku muuqatay taasina wax diidaya ma jiro xadiiska waa laga fahmaya oo anay axaadiista nabigu ay ku jirtaa in caaisha ay leedahay anigii rasuulka alayh salatu salam marka qaarkood baan meel ka wada maydhan jir marka xadiiska xagga sanadkiisu markaa saxiixba ha noqdo amba ha u dhawaado culimada qaar daciifiyna waa jiraan oo culimo baa dacfi ku sheegay laakiin xadiiska horu ka hor imanaya cidda warisay saxaabiga wariyey lama garanayo can rajulin saxiba nabiyi sala allahu aleyh wasalam haddii aanu saxaabi ahaan lahayn ee taabici ahaan lahaa oo rajulkaa la sheegi lahaa xadiiskaasi muxuu noqon lahaa daciif buu noqon laha waayo majhuul baa ku jira mar haddii qofkii aan la garanayn cadaaladiisi iyo dabdigiisina la garan maayo laakiin saxaabada waxaa qaacido marka horeba ahayd asaxaabatu kulluhum cuduul ayaa qaacidan saxaabadu dhammaan waa lagu kalsoon yahay waxba uma baahnaba in la yska baarbaaro kii uu noqdoba can rajulin mar haddii la ihahdo bes waa marka xaggaa xadiisku waa ka saxiix laakiin xadiiskan kale ee kasii xooga badan ee saxiixa ku yaala muslimka oo kale ayaa la rajaxaya oo maymune maxay caddaysa an badi bacdigu qofna uu ku dhacaa in ka badanna uu ku dhacaa bacdigu waaxidna uu noqon kara mid ka badan weliba sida daahirkaana waa maymuna oo maymuna waxay ahayd cabdillahi bn cabaas habaryartii dhinaca kale marka laga eego aagood buu mararka qaarkood cabdillahi bn cabaas guriga nebiga u hoyan jiray oo maqsinka uu nebigu ku jiro ama qolka uu ku jiro iyo xaaskiisii maymunaysna uu uhoyan jiray ila waa habaryarteedi waa tan markaa u warramaysa u sheegaysa waxyaalahan oo kalena waxyaalaha aadka loogu baahnaa oo ay dee usoo gudbiyeen aswaaju nabiy radia allahu canhuna dadka usoo gudbiyeen kaana yaktasil bifadli maymuna radi allahu canha ayaa xadiiska hore halkana iktasala bacda azwaaj nabiyi marka inay iyadu tahay unbay badanta amaba dee mid kaleba tii ay noqotoba waa isku mid xadiisku wuxuu daliil markaa u yahay xadiiskii hore toos uga hor marka xadiis kalea rajaxan labada halkaa waxaa laga qaatay markaa maa lmustacmal biyihii la isticmaalay in dib loo isticmaali karo biyahan macnaheedu yaktasilu bifadli maymuuna waxaa noqon karaa biyo qofkii intuu ku maydhay hadduu dano soo isla isticmaalay ayay noqon karaa qaaruu gacantiisa soo dardaray oo gacantiisa uu dhex dhexgeliyana way noqon karaa hadduu qof weysaystay matala ka soo qaad qasabad buu ku weysaystay oo biyihii baa meel ku dhacay mid kale ma ku weysaysan karaa biyaha meel ku dhacay ya marka laga shaaficiyadiina soo maha ya waha waa laga yaaba fiqiga iyo inay iskhilaafeen xadiisku mararka qaarkooda kitaabka fiqiga waa la isticmaali karaya maal mustacmal wax diidaya daliil cado diidaya ma jiro xadiisna wa way tilmaamaysaa dhammaan xadiisuna waxay tilmaamaysaa un janaabada in laga maydho markan rasulku uri alayh salatu salaam ina almaa laa yujnibu de biyuhu janaabo ma yeeshaan biyihii qofke janaabada qofkee la socotaaye oo u maydhaye janaabaduna waa shay xisiya maaha waa shay macnawiya soo maaha markaa biyihii waxba yeelmayaan laa yajnibu na waa loo akri karaa haddii ficilka imka yujnibu waa marka laga keenay ficil rubaaciya hadduu ficilku markaa rubaaci ka yimina mudaariciisa waata la godo awalkiisa la godaya laa yajnubu bidami nuun walaa yajnibu bikasri nuun walaa yujnibu markaa marka hore haddii yajnibu la hahdo waa ficil ulaati katib marka ayuu ka labadaba marka way sheegeen culimadu saas labadi hore sibatana laa yanjasu laa yanjusuna loo akrii karo nahaa sal l sl rsulku wuxuu diiday an taktasila almaratu bifadli rajul inuu kainay ka meydhato dheer wixii kasbiyihii uu isticmaale kasoo haray ninka aw rajulu ninkuna bifadli lmarati an yaktasil walyaqtarifa ha darsadeen jamiican weelkayga ha wada darsadeen si dhamaystiran وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن النبy sلى اه علي sلم kan waxa yqtasil bfadli maymuna maymuna bint الxاris alhilaaliya radي الlahu canha ayuu ka meedhan jiray biyihii ay shanaabo iskaga meedhay amba isticmaashay wliasxaabi sunan اktasila bacdu azwaaج النabiy sal ل slm fi jafna weel iyo xeedho weyn fajaءa wuu yimi liyqtasila si uga maydho minhaa iyadii faqaalat waxay ku tihi inii kuntu junuban baan ahaa faqaala ina almaa laa yujnibu biyuhu ma janaabooban markaa fii jafna inay ku dhex maadhatay bay kutusaysa biyahaasoo biyihii xeerada ku dhacayta dabeetna isna uu doonay iyagii inuu kasoo darsado liyatasila minha qaala ina almaa laa yujnibu ma janaaboobayan biyahaas maymura bint alxaaris alhilaaliya waxa ay walaalahaayeen umu fadl oo cabdillahi bn cabaas hooyadii ahayd iyo lubaaba asuqra oo ahayd khaalid bin walid hooyadii marka khaalid bin waliid iyo cabdillahi bin cabaasna hablodaag bay ahaayeen maymuunna habaryar bay ahayd waa gabadhii u dambeysuu nabigu guursaday caleyh isalaatu wasalaam guurka marka la eego saxaabi baa ka dhintay ohan jiray aburuhum abdbin cabdilciza waxaana cajiib ahayd meel la sarif ayuu rasuulku alay slat slam ku guursaday isla halkii bay ku geeriyootay axaadiis dambe oo qadiyaddaa ku saabsan kitaabka dhexdiisa ku arki doonaa markaynu marayno xajka insha allah waaya labada xadiis marka la iswaafajiyo iyadoo kan la rajaxay haddii markaa la iswaafajiyana arrintaa waxbaami tanzihi in laga wanaagsan yahay mooyaane inay banaan yihiinna waa laga qaadin xadiiska hore markaa nahyigiisaasi nahyi tanziiho in biyaha la laga wanaagsan yahay biyo kale ay ka wanaagsan yihiin xadiiskan kalena jawaasu tilmaamaya xadiiskaasina tanziihunbuu tilmaamaya an abi hurata radi alahu canhu qala qala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam tuhuru inaaya axadikum ida walaqa fiihi lkalbu an yaqsilahu sabca maraati walaahuna bituraab an abi hurata radi alahu canhu qala qala rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxu uhi tuhuru inaaya axadikum midkiin weelkiisa daahirintiisu idaa goorta walaqa uu leefo amba uu ka cabo fiihi isaga alkalbu aygu haa an yaqsilahu waa inuu meedho halkaasuu khabarkii an yaqsilahu inuu maydho sabca maraatin todoba goor inuu maydho wey uulaahuna marka koobaad todobada teeda koobaad bituraabi ciid ay ahaato akhrajahu muslimin wa fii lafdi lahu lafdi kale oo muslimu soo wariyey falyuriqhu biyihii ha daadiyo weelkiina toddobadaa jeer ha maydho walitirmidi ukhraahuna tooda u dambaysa ay bituraab aw ulaahuna amatooda u horeysa bituraab ciid ay tahay xadiiskana wuxuu tilmaamayaa najaasat lkalb iyo arrinkiisu inuu culus yahay markaa aygu nijaasiisu waa nijaas muqallada inay muqallado tahay bay culimadu u badan yihin iyagoo xadiiskan ku saleeyey marka hur inaaya axadikum ida walaqa fiihi اlkalbu walaqa ida adkhala lisaanahu fiihi weyan oo ay ku caba isagu isagaiyo bisadub carabkay ku caba biya haday markaa weelkaa biyo ku jireen fal yuriqhu ha daadiyo ayaa sii caddaynaysa biyihii amba sharaabkii kale amba subagii amba caanihii wixii ku jiray waa la marka la afrigo ayaa la maydhaya toddoba jeer in la maydhaa waa waj toddobadaas mid ka mid inay ciid noqoto riwaayadda ugu rajaxan waxa weeyaan ulaahunna bituraab taasa horta markaa ugu rajaxan xagga daliilka xagga sanadka iyo sixada ukraahuna wa ulaahuna bituraab halkaana shaki baaba ku jiro dee shakigaana waxaa ka saaraya waulaahuna riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayeen ixdaahuna midkood ama markaa ha noqoto ta horeysa amba ta u dambeysa ama tudhexa ha noqoto ixdaahuna markaa ko sida u wanaagsani waa in xagga koobaad laga dhigo laakiin way banaan tahay in ta dambe laga dhigo iyo tu dhexe labadaba in laga dhigana laakiin sida wanaagsan ba aata u horeysa in laga dhigo ciiddaasi ma ciiddaa lagu shubayaa dabeedna biyaha lagu dul shubayaa saasaa loogu maydhaya ma inta ciidda iyo biyaha laysku soo walaaqaabaa lagu maydhaya ma biyaha lagu horreysiinaya ciiddaa lagu shubayaa marka dambe intuba way bannaantay marka soo urriya maslada intuba ciiddaas inuu ciidda marka hore soo qooyo oo iyadoo biyihii ay isku dhex jiraan ama intuu biyo ku shubo ciiddiina uu ku shubo ama markaa biyaha ku horreysiiyo ciiddo biyahana uu kaga shubo ama cagsigeeda uu sameeyo ee mid ka mid ah oo ta u horeysa inay ciid noqoto ciiddii ma lagu bedeli karaa wixii kale ee munadifka ahaa wax nadiifinaya sida saabuuntii iyo wax kale oo lamid a ah. maya bay culimadu ihahda waayo xikmad ba ku jirta ciidan waktigaaba saabuni way jirtay waktigaaba saabuni he eh, way jirtay markanuu rasuulku ciidda naskareeyuu sheegay uri ciidda de waxbay sii caddaynaysaa qadiyadaas arrin gaarabay ayay sii adkeynaysaa culimada mucaasiriintina waxaaba yidhahdeenba waa xikmaddii waa la ogaadayba imika oo aygu nijaastiisa waxa sii dheer jeermis buu wata seermiskaasoo mijharka mooye wax kale aan lagu arkayn microscopeka mooye wax kale aan lagu arki karayn weyneeya ayumaa lagu arki karaya markaa inta badan waxay dhahdeen waa markanuu saxaroodo aygu saaladii baa laga yaaba agga dambe inay ku hadho mararka qaarkood dabeedna aygu waxa iska macruufa aggiisa dambe inuu leefo leefidda uu leefay seermiska calooshiisa ku jiray ee saxarada la socday ee carabkiisii soo raacay ayaa hadhow markuu weelkii leefana ku hadhaya marka qadiyadani xataa caafimaadka bay la xidhiidha ayga xaaladiisu maxay noqonaysa way cag wixii uu leefay garanay kaadidiisii ka war meel ku kaajo ama meeluu ka saxaroodo dee culimadu waxay dhahdeen qaarkood mar haddii la yidhi carabka wixii uu geliyey baa sidaasa waxa weeyaan kaadidii iyo saxaaradiisii iyo dhididkiisii iyo waxaasina de waa lamid oo halkaasu mar iyagana qolana waxay leem cilladu waa cila tacabudiya cila tacabudiya oo ilaahay baa inagu addoonsaday markaa looga qiyaas qaadanayo mar haddii cilladu cila tacabudiya tay loogama qiyaas qaato tu kale oo halkaasubaa lagu daynayaayo wixii kaadida iyo saxaradaa kale sida kalunbaa nijaastii kale sidii loo meerhayey waa nijaas laakiin sidii loo meerhayey nishaasa kale aan adkayn ayuunbaa loo medhayaa mark mar iyo de wax kasii lamid ah sidaasaan id waddaa inaan looga qiyaas qaadanin waayo bal ka warran haddaba hadduu jirhkii leefo hadduu jirhkaagii leefo ka warran ya ama maradaadii uu leefo aygii imise jeer baad marhaysa ya marka de laega qiyaaska ha mar haddii le ay arrintu tahay toddoba sheer baad meedhaysa midna ciid baad ka dhigaysa midna ciid baad ayaad ka dhigaysa weliba qadiyadda jerbiskaaba si aad keenaysa iyo waxaynu ka qaadanaynaa nabiga caleyh isalaatu wasalaam in waxyiga uu ku socday iyo dalaa-il nubuwatihi waxyaalo badan oo uu sii sheegay oo dee marka dambe la arkay in xikmad xeel dheer ay ku jirto oo iminku la ogaanayo dhakhaatiirta lagu sheegay qaar badan baa islaama kuwa gaalada ah sababto waa ah maxay maselu baadhaya baadhaya baadhaya ku guuleysanaya suma loo adeer anaga diinteeda noo sheegtay bir horeba dabeetna halkiibu waa shahaadanaya ayga ma looga qiyaas qaadan karaya khinziirka iyo doofaarka madaahibta qaar baa uga qiyaas qaatay sida shaaficiyado kale iyo laakiin dee waktigaaba khinziir wuu jiray qur-aankana waa lagu sheegay khinziir wuu jiray waktigaas qur waa lagu sheegay rasuulku ma odhanin caleyhi salaatu wasalaam saxaabaduna may odhanin dee isaga sidaa loo gala may ee qadiyadani ayay ku gaartay ayga nijaas jirhkiisana iyo dhididkiisanina waxay leeyihiin nijaasiisaasi culimo badan baa leh dee nijaasan bay la mid tahay laakiin leefitaankan saas wey fal yuriu ha daadiyo fal yuriu culimada qaar baa daciifiyey waxay ka eegeen xagga cidda la gaar noqotay caliy bn misr ayaa si gaara ah usoo wariyoon raggii kale la warin jiray xadiiska aan kala gaar noqdayn dabeetna isagii baa markaa la isku khilaafay ma ziyaada uu soo kordhiyey qof iqa ahibah oo ziyadatu iqa bay noqonaysaa mise shaad noqonaya waxaa culimo badan ay leeyihiin falyurikuda waa lagu dhaqmayaayo isna maadaama lagu kalsoon yahay walow dacfi agga wa ku jiraan agga dacfigiisa agga xifdigiisa laakiin maadaama aanu wax nuqsaana keenin waa ziyaada un biyihiina waa la daadinaya mar haddii leef weelkii la meydhayo markaa biyihiina waa la daadiyey weelkii uu leefayna waa la meydhaya aygaasi kii la dhaqanayey ee xoolaha lagu ilaalinayay ama beerta lagu ilaalinayay iyo aygii kale ee iska madaxa banaana intaba waa waa isku midun magacii ay baa lagu soconaya markaa nimankan gaalada ah ee aygun wata ee iyagu uu leefleefayey ee halkan la joogay ee weelkoodii dee xaaladii ku sugayay baynu garanayna iyo islaamku siduu nadaafada iyo uga taliyey dadka caafimaadkooda qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulku wuxu uhi tuhuuru daahirinta waa ficilkii inaa axadikum midkiin weelkiisa markaa kuu danaba qofkaasi ha noqdo waa caam ida walqa fiihi kalbu an yaqsilahu inuu maydho weyan sabca maraat toddoba goor inuu maydho ulahuna bituraab weelkaagiiba y noqon haduu weelka laga xitayo saas kale wey akraja muslim wa fii lafdin falyuriqhu falyuriqhu haddaadiyo falyuhriqhu falyuhriqhuna way jirtaa ha in halkaa lasoo geliyo walitirmidi ukraahuna aw ulahuna bituraab midkood ta u horeysa ama ta u dambaysa inay noqoto turaab an abi qataada radia allahu canhu ana rasuul lahi sal lah alay sl qal wuxu uhi fi lhirati bisadi wuxuu ka yihi rasuulku inahaa bisadu laysat binajasin nijaas maaha inamaa hiya iyadu waxa weeyaanun min adawaafiina kuwa idinku wareegaya calaykum idinka ee aan marnaba idinka dhex baxaynin akhrajahu larbaca wa saxaxahu tirmidiy wabnu khuseyma maxamed bn khuseyma raximah llah isna wuu saxiixiyey xadiiska iyo tirmidiba xadiiskan xikmada uu sheekhu u keenay waxa wey mar haddii aygii la arkay inaan bisadiina looga qiyaas qaadan bisadi iyadu markaa nijaas maaha wixii ay carabka geliso biyihii meeshay fadhiisato dee kaadideeda iyo saxaradeeda waxa kale ay kala mid tahay mooyaane kuwaana dee maaha nijaasi muqaladadahay maadaama ay farabadan tahay bisadu markasta aygu dee dibaddu dadka ka joogaa laakiin bisadu guriga bay soo gelaysaa weer kale afka gelinaysaa kan kale afka gelinaysaa waa min aawaafiina calaykum waa idinku wareegaya mar haddii bisadii sida ay tahay bal waxaad ka warantaa dameerkii ka war la raranayay iyo faraskii ka war dameerka waxaa laga yaaba intaas guriga soo galo inuu baaldi biyo halkan qurquriyo oo laga gooyo iska tago amba wasaanu cababa amba weelkana cunto lagu siiyo halkaa ku cuno faraskii sidaas oo kale farasku isagu waa daahir isaga halkaa inaga dhig waxaan u jeedaa maqasha bahasha la hahdo maqasha maxay ka koobantahay dameeriyo iyo faras labaasi ka koobantah sidaasay culimadu badan yihin in iyagana la haleeshiinayo in la haleeshinayo bisadda la haleeshinayo maadaama ay inta badan soo gelayaan guriga amba saasaan daliilinka aanu nas gaara usheegin looga qiyaas qaadanaya markaa baqasha iyo dameerkaa iyo biyihii ay afka geliyaan iyagoo nijaasa muqalada maaha waxa wey waa daahir kaasa laga soo qaadayaoo weelkii lagu waraabiyey hadhow waa la iskaga meedhan karaa amba waa lagu weyseysan karaa eeg hadda min baabi tandiif waa gaar inuu qofku yidhahdo weelka halayska meedho iyadoo aanay nijaas maayn baad iska meedhi karta waad xagga caafimaadka waxa ka eegeysaa soo maha ee waxa laga warramaya qadiyadu ma nijaas baa mise ishaas ma amba biyihii ka soo haray dameerku intuu biy qaybi ka soo hadhay de ku weysan karta waad ku meehan karta abi qataada saxaabiga xadiiska warinaya waa ansaartu ka yahay min alkhasraj waa fardafuulkii nabiga caleyh isalaatu wasalaam nin fardafuula buu hayo oo ugu wanaagsan dagaalka ribciyu bin caamir ayuu ku caamir axaadiis badan oo ana rasuul lahi sal l sl qal wuui fi lhira bisadii inaha iyadu laysat binajazin maaha nijaas inamaa hiya waxa weyaan min awaafiina kuwa idinku wareega aleyka midinka in badan markaa kolba idinkusoo dhex jir yaan idinka tegeyn marka xadiiska waxyaalaha laga qaato waxaa kamid a ah masaaisha aadka muhiimka ah atacliil bاlxukm tacliil alxukmi bاlcilati tacliil alxukmi bilcilm in xukunka mararka qaarkood la tacliiliyo oo imika ciladii la fahmay soo maaha bisada maxaa ay u noqon weyday nijaas sida la yskaga ilaaliyaana way adagtahay soo maaha min aawaafiina caleykum sidaa awgeed uu rasuulku uu sababeeyey ciladii buu sheegay min aawaafiina caleykum inay tahay oo inta badan isagu noqonayso marka shay kastaaba xikmad buu leeyahy shareecada shaygaa la xaaraam yeela layihi kaasi waa nijaas kaa kale waa xikma baaliqa baa ku jirta xikmadaasi amba ha inoo daahirto amba inoo daahiri an anas bn malik radi allahu canhu qaala jaaa nin reerimiyaa yimid oo fabala wuxuu ku gaajay fi daa'ifatin meel amba qeyb daaifati lmasjidi ay daaifati min almasjid cirif masaajidka kamida buu ku gaaja fazajarahu way u diideen annaasu dadkii si adag bay ugu diideen oo ula hadleen fanahaahum nabiyu sal l sl nabigaa u diiday iyagiina yidhi iska daaya u diidina falamaa goortii qadaa uu dhamaystay bowlahu kaadidiisii amara nabiyu sala allahu alay sl nabigu u amray bidanuubin waadaan in la keeno min maain biyo oo markaa lagu shubo fahuriiqa waa lagu shubay alayhi ee cala lbowli kaadidii baa lagu shubay muttafaqun caleyh marka xadiiskani daliil wuxuu yahay kaadida bani aadamku inay tahay inay daahir tahay mise inay nijaas ahay inay nijaas tahay bay daliilta oota dee biyihii lagu shubay waxaa kaloo laakiin laga qaadanayaa rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam dhaqankiisii wanaagsanaa iyo xikmadiisii degdeg deg ahayd markaaba uu fahmayey masaajidka inaanay banaanayn dee in la nijaaseeyana waa laga qaadanaya oo masaajku waa goobtii lagu cibaadeysanayay marka goobta aad ku tukanaysaa waa inay daahir tahay sida dharkaad xidhan tahay iyo jirhkaaguba ay laazim tahay inuu daahir yahay meeshaad ku tukanaysaana waa inay daahir saas kale ay noqoto haddaba xikmadda ku jirta waxay ahayd ninkaa haddii isagoo kaajaya kaadida lagu goyn lahaa waxaa laga yaabaa caafimaadkiisu inuu wax noqon lahaa waxaa kaloo dhici lahayd inuu carari lahaay oo dabeetana masaajkii meelo badan gaadhsiin lahaa hadii la carar oo meeshii mafsadadii tii laga cararayay meel kasii weyn in ka weyne ayma lahayd waxaa kaloo ka dhalanaya inuu yidhaahdo waar kuwan dibba ugu soo noqon mayno maxay ahayn dadkani diintooda baan uga baxnay markaa mar hadduu acraabi yahay anuu aada dowlahaysa marka qofka dee isagu shayga fahamsan iyo ka kale isku si loola hadli maayo nebigu calayh isalatu wasalaam saxaabadiisa kuwa uu ku kalsoon yahay hadalka wuu ku adkeyn jiray markii qalad yar uu ka dhaca marka qaarka oo matalan saxaabi baa maruu soo xidhay maradaasi qiyaastii maro ay dumarku u badan yihiin bay ahayd lakin de isagu aanu saa ufahamsaneen markaa rasulku wuxuu ku hi aumuka amaradka bi hada hooyadabaa saa ku amartay waanu arkay xadiiskaasi nin saxaabiga loo jeeda abudar baa nin kale oo inta mal isku xanaaqeen ayuu kuhi yabnat sawda kii gabadha madoobay dhashay oo ugu kuri jaahiliyad baa kugu jirta hooyadii baad ku ceebaysa laakiin dadkan kale iyagu aan weli aada u fahmin diinta intay isagoo rasuulka alay sala slam imaamada mara halkaa ku duuban reer miigi qabsadeen dagaalkii xudeyn oo kale ayay odhan jireen xoolahan ma male wax naga sii maxamed maxamedow ama xoolahan wax naga sii dabeetna rasulka wuxuu jira siiya dadka isku si markaa loola dhaqmi maayo dadka isku si he macalinku ardaygiisa ku kalsiiyo waxa laga yaba inu canaanto hadduu doono marka qaarkoodna waa ku ani sax ahayn de idinka xadiis gara ka warrama aan nidhaa qofka gara shan baa laga jaraya haddaad gar leeday ka warran miyaa lagaa jaraya ya maya gar baad sheegaysaa malmaan cirrad ahaad waa lagaa jaraya marka xukunkiisa ay waa laga jaraya qofka marka almihii qofka ku kalsoonya haddaba xikmadii nabiga alay slat slam marka taa laga yimaado dhulka sideeba loo daahirinaya dhulki markuu ciiddaasoo kale yahay inaanay laasim ahayn ba halkaa laga qaatay ciiddii la gooyo gebigeeda meesha laga tuuro mu rasuulku ciidda fujiy la awoodi karaya intaas ciidan gooya gebigeedaba sibur mu ahayn masaajkaasi ciidan gebigeedaba meesha ka saaro oo ciid kalena kusoo shuba taana inaga tuura ee wuxu biyo badan ku shuba markaa markuu dhulku saas kaleyahay biyihii uu liqayo biyaha lagu farabadinaya lakin de hadday sibirkan oo tahay waa in biyihii dee lagu shubo oo meel ay dhaafaan ambaba si kale looga nadiifiyo ilan ka duwayen biyihi ma liqayaan kaadidii way kusii jiraysaa un kaadidii meeshii taalla biyihiina waxa laga yaba lagu shubo oo aanay dee weli isbedel badan ku imanin can anas bin malik radi allahu canhu qaala jaara acraabiyun fabaala fi daa'ifati lmasjid acraabi waa dadka miyiga inta badan dadkaasina maadaama ay tacaaliimta islaamka ka fog yihiin dee muu fahamsanay ninkaasi marka ninkaasi markii uu soo galay wuxuu hi ilaahu anigiyo maxamed bay cid kale ha naxariisan dabetna rasulku wuxuu ku hi shay ballaadhan baad soo koobtay maxaa dadka naxariista ugu soo koobtay bay ka dhigantay wuuu ku gaajay fi daaifati masjidi cilifka masaajidku ku gaajay oo fazajarahu naasu dadkiiba u diiday si adag fanahaahu nabiyu sal l sl u diiday iyagina falama qadaa markuu dhabaystay bowlahu amara nabiyu sal l sl nabigu amray bidanuubin waadaan la keeno min maayin oo fahuriqa lagu shubay caleyhi isaga ama fahuriqa waa lagu shubay caleyhi wadaantii baa lagu shubay masaajidada markaa in la ilaaliyo oo nadaafadooda iyo daahirintooda lagu dadaalona waa laga qaadanayaa xadiisku wuxuu daliilu yahay laba mafsado hadday iska hor yimaadaan see lagu dhacaya irtikaab aqalu almafsadatayn soo maaha laba mafsadaa ku gudboonaaday teebaa lagu dhacay labada mafsado ta sahlan labada sii mafsado yar halkead ka qaadateen ya masaajka in lagu kaajaa miyaanay mafsado ahayn haye inuu cararo masaajka dhowr meelooduu gaadhsiiyaana amba isagii cafaadkiisu xanqodaana waa mafsado kale soo marka markaa taasaa sii wey soo maaha aqalulmafsadatayn baa xaaladda ayada lagu dhacay waana masaa-il u muhiima وعن بن cmr رضي الله عنهma qاal qاla rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasulku wuxu uhi uxilat lana waxaa naloo xalaaleeyey maytatani laba bakti iyo wadamaani laba dhiig faama almaytatan miya faljaraadu waa ayax iyo walxuutu kalluunka wa ama damaan miya faixaalu waa beeryarada iyo walkabidu beerka akhrajahu axmed wabnu maaja wa fiihi dacfun xadiiska dacfi baa ku jira xadiisku markaa sida markaa culimadu u badan yihiin waa inuu saxiix yahay usuusha kalena ay u markhaati kacayso weeyaan dabeetna markaa faljaraad walxuut xuutku waa nibiriga weyn marka hore laakiin de waa looga qiyaas qaadanaya w waa kalluunka o dhan marka xadiis xadiiskii horena waa inka kusoo maray huwa طuhuuru maau xilun meytatu aطixaal walkamidna de beerka waa dhiig un markaad dib u eegto waa dhiig aad kaaday aطixaalna saasoo kale labadaas ay xina waktigiisii iyo isagoo noolba mar haddii iyagoo baktiye la cunayo iyagoo noolna waa min baabi اlأwlaa taana waaba la cunaya waay wallahu aclam waxka bila towfiiq wasalaamu